alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray kitaabkii usul الhalaatha ama halaaثaة اlusul wuxuu sheikhu yihi raximah اllah aلthalitثa masalada saddexaad saddexdii mas'ale uu yihi waa waajib in markaa la aqoonsado الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله kii aطeeca ilaahay kii aطeeca rasuulka salى الlahu عalيه wasalam أna man aطaaca الrasuula masalada saddexaad ka aطeeca oo raaca rasuulka salى الlahu عalيyه wasalam wawaxad allaha ilaahayna keliyeeya oo kelinimadiisa u ictiqaadiyo u rumeeyo keligiina caabuda laa yajuusu lahu muwaalaatu man uma bannaana kii inuu ka weli yeesho oo u jeclaado xaadda allaha wa rasuulah khilaafay oo la colloobay ilaaha iyo rasuulkiisa kii la colloobay ee khilaafay inuu ka weli yeesho jeclaado ama raaco mid bannaan maaha walow kaana aqraba qariibin haba ahaado kaa ilaahay iyo rasuulkiisa la colloobay cidda ugu dhowaanshaha badan haba noqoto ruuxan ugu dhowe inuu jeclaado ama ka weli yeeshaa uma bannaana marba hadduu ilaahay iyo rasuulkiisa la colloobay ama khilaafay waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisuu ilaahay uu yidhi laa tajidu qawman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum laa tajidu ma helaysid qawman dad heli maysid dadkaasoo yu'minuuna rumaynaya billaahi ilaahay rumaynaya walyowmi alaakhiri maalinta dambeoo qiyaamadana rumaynaya yuwaadduuna xaal ay jecel yihiin yacni ma helaysid ama laa tajidu lagu fasiro yacni ma ogaanaysid oo ma aqoonsanaysid qowman dad dadkaasoo yu'minuuna billaahi rumaynaaya ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada rumaynaaya yuwaaduuna inay yihiin qaar jeclaanaya ku ogaan maysido kuma aqoonsanayside qaar la colloobaayo inay yihiin baad ku aqoonsanaysaa marba hadday rumaynayaan ilaahay iyo maalinta aakhiro oo wajada tajidu hadday tahay bimacnaa tusaadifu oo helitaanka lagu fasiro mafcuul keliya ay qaadataa marka yuwaadduuna waa in la xaaleeya wajada tajidu haddaad markaa tidhaahdo waa bimacnaa calimana laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii labaad wuxuu noqonayaa yuwaadduuna jumlada ah walow kaanuu haba ahaadaan kuwaa ilaah iyo rasuulkiisa la colloobay aabaa'ahum aabbayaashooda hadday doonaan ha noqdaan aw abnaa'ahum ama inamadooda hadday doonaan ha noqdaan aw ikhwaanahum ama walaaladood hadday doonaan ha noqdaan aw cashiiratahum ama qaraabadooda dhowaanshaha badan ee raaskooda ah hadday doonaan ha noqdaani ulaa'ika kuwaa mu'miniinta ah ee la colloobay ciddii ilaah rasuulkiisa la collowday kataba ilaahay wuxuu ku qoroo u qadaray ama ku sugay fii quluubihim qalbiyadooda wuxuu ku sugay aliimaana iimaanka ayuu ku sugay wa ayadahum biruuxin minh wuxuuna ku xoojiyey oo ku taageeray biruuxin yacni nuur ama biruuxin nolol noloshaasoo minhu ay min allaahi xagga ilaahay ka ahaatay noloshaasoo qalbiyadooda iyo ruuxdoodu ku noolaanayso waayo iimaanku waa nolol oo minhuda la yidhaahdo damiirku wuxuu u noqonayaa allah ama la yidhaahdo biruuxin nolol ayuu ku xoojiyey ilaahay noloshaasoo minhu ay min al iimaani xagga iimaanka ka ahaatay oo iimaanku qalbiyada waa noolaynaya culamada qaar oo biruuxin ku fasiray nasri waa jiraan yacni markaa gargaar qaar ku fasiray waa jiraan markaa raxmad yacni tafaasiirtaasi waa isku wada dhowyi nafta jasadku ku nool yahay ruux baa la yidhahdaa qur-aankana ruux baa lagu itlaaqo lagu magacaabay marka iimaanku waa ruux ama waa nolol qalbigu ku noolaanayo marka waxaa looga jeedaa tawfiiq iyo hidaaya loo sii siyaadiyaa loo jeedaa waayo cidda hanuunta ilaahay hanuunkii hanuun buu ugu daraa waladiina اhtadaw zaadahum huda kuwii hanuuno hanuun iska doondoona ilaahay wuxuu u kordhiyaa hanuun wa yudkhiluhum ilaahay wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtihaa hoosteeda alla nahaaru durduradu ay sabaynayaan khaalidiina fiiha wuxuu jannaadkaa gelinayaa xaal loo qadaray xaal loo qadaray inay ku waaraan jannaadka gudahooda ayuu ilaahay jannaadka gelinaya xaalay sidaa yihiin qaar loo qadaray inay eh, jannaadka ku waaraan xaalay yihiin ayuu ilaahay gelinayaa jannooyinka allahuma ajcalna minhum radia allaahu ilaahay raalli buu noqday canhum iyaga xaggooduu ka raalli noqday mu'miniintaas waraduu raalli bay noqdeen iyaguna canhu ay can illaahi xagga ilaahay raalli bay ka noqdeen ulaa'ika kuwa sifada la soo sheegay lihi xisbu allah waa xisbigii ilaahay weey waa ciidankii ilaahay iyo kuwii ilaahay u gargaarayay ee diintiisa u nusraynayay weeyi alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun alaa waa xarfu tanbiih hooyaay xisbiga ilaahay ama ciidanka ilaahay yaga ayaa liibaanaya oo liibaani u sugnaatay mas'alada uu halkan sheikhu inoogu tilmaamaya waxay ku saabsan tahay eh, alwalaa walbaraa oo in iimaanka laysku jeclaado oo laysku xidhiidhiyo eh, ciddii iimaanka khilaaftana in la naco oo lala colloobo oo laga beri noqdo oo gaalada iyo munaafiqiinta waa in lala colloobaa waa inaan la jeclaan waayo ilaahay bay la colloobeen iimaankii bay diideen diintii bay diideen nebiga raacitaankiisii bay diideen marba hadday gaaloobeen oo gaalnimo la yimaadeen waa cadowyadii ilaahay wey waana cadowyadii nebiyada ilaahay wey waana cadowyadii mu'miniinta weeyi marka mu'miniintuna waa inay col ka dhigtaan ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa shayطaanku col buu idinla yahay ee col ka yeesha ayuu ilaahay yidhi marka waa in col laga dhigtaa oo loo ictiqaadiyaa inay col yihiin oo cadowiye yihiin oo sidii cadow loola dhaqmaa oo loola macaamilaa oo aan saaxiibo iyo qaar la jecel yahay aan laga dhigan aayado badan baa sheegaya gaalada in laga beri noqdo colna lala noqdo aayaddan uu sheikhu soo deliishadayna mawduucaasay ku saabsan tahay oo ilaahay wuxuu inoo sheegayaa cid iimaan la timi oo haddana cadowyada ilaahay jeclaanaysaa inayna jirin oo qof muumina ama ruux qalbigiisa kuma kulmayaan laba shay iimaan ilaahay iyo maalinta aakhire uu rumaynaayo iyo jacayl uu cadowyada ilaahay jeclaado waa laba shay oo aan kulmi karin haddii iimaankaasi qalbiga ku jiro wuxuu diidayaa jacaylkii gaalada in qalbiga laga helo ayuu diidayaa haddii gaalada jacaylkoodu qalbiga galana iimaankiibuu diidayaa oo iimaankii ma jiraayo yacni waa laba shay oo aan markaas saa u kulmi karin marka sheikhu markuu yihi walow kaana aqraba qariibin wuxuu ka qaadanayaa walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum waayo kuwan la sheegay ruuxa waa ciddii ugu dhoweyd waa aabbayaashii asalku ka soo jeeday waa inamadiisii waa faraciisii ugu jeclaa waa walaalihii ay nasabka ku walaaloobeen waxaa haaliba walaalaha xagga nasabkana waxaa la yidhahdaa ikhwatun walaalaha xagga diintana waxaa la yidhahdaa ikhwaanun baa la yidhahdaa laakiin min hayri alghaalib waxa ah walaalihii xagga nasabka in ikhwaan lagu ilaaqo sida aayaddan oo kale lagu ilaaqay waa min hayri alghaalib waa min hayri alghaalib cagsiguna waa saa si la eg marka mid walba min hayr alghaalib sida kale waa loo isticmaalaa laakiin ikhwaanna waxa u ghaaliba yacni waa ukhuwa fi ddiin waa walaalnimo xagga diinta lagu walaaloobay ikhwatuna waxa u ghaaliba jamacaasna inay tahay ukhuwatun fi nnasab walaalnimo xagga nasabka ku saabsan marka dadka kuwa ugu dhow haba noqdaane marba hadday ilaah rasuulkiisa la colloobaan mu'miniintu ma jeclaanayaan maxay noqonayaan way nacayaan bay noqonayaan macnaha laga qaadanaya wuxuu noqonayaa ma jeclaanayaane waa nacayaan oo waa la colloobayaan oo marka laga nafiyey inay yacni jeclaanayaan mafhuum mukhaalafaha waxaa laga qaadanayaa inuu caqsigu sugnaanayo nacayb la necbaado ayaad markaa ku ogaanaysaa inay necbaanayaan baad ku ogaanaysaa marba hadday iimaan la yimaadeen macnuhu saasuu dhacaya aayaadka diidaaya in gaalada laga weli yeesho ama la jeclaado waa badan yihiin waxaa ka mid a qowluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu alyahuuda waاnnasaara wliyaa ilaahay wuxuu reebay yuhuudda iyo kiristaanka in laga yeesho saaxiibbo iyo qaar la jecel yahay waxaanuu ilaahay yidhi bacduhum wliyaau bacd yacni qaarkoodba qaarka kale ayay yuhuudda iyo kiristaanku ay ka weli yeelanayaan oo saaxiibba la yihiin waman yatawallahum minkum fa fainahu minhum ku kastoo ka weli yeesha oo gaalada jeclaada ama iyaga marka waxaa raaca iyaga ayuu ka mid yahay marka muwaalaadka gaalada laga weli yeeshaa waa mid muxarama oo aan bannaanayn oo min kabaa'iri dunuub marka marna waxay noqotaa gaalnimo marna waxay noqotaa dembi kabiira ah calaa xasab ruuxu marka qadarka uu la yimi iyadoo ku xidhan marka fa inahu minhum mar waa fi ddiin xagga diintu uga mid yaho waa gaaloobaa looga jeedaa marna fa inahu minhum yacni ay fi lmadammati waalcuquuba xagga dhaleecaynta iyo ciqaabtu kaga mid yahay oo goodiga loogu goodiya isagana loogu goodiyayaa labada markaa macnay marba mid u fasirmaysaa anwaacda muwaalaadku waa badan yihiin waxaa ka mid a jacaylka la jeclaado gaalada iyo munaafiqiinta waxaa ka mid a ateecitaanka la ateeco oo iyaga la raaco waxaa ka mid a hiilinta iyaga loo hiiliyo oo loo gargaaro waxaa ka mid a yacni saaxiibba hoosaado in laga dhigto ayaa ka mid a waxaa ka mid a sirta muslimiinta in loo gudbiyo ayaa ka mid a oo iyaga la siiyo ama basaasiin loo noqdo waxay ka mid tahay gaaladii oo laga weli yeelanayo waxaa ka mid ah iilashada iyaga loo iilanayo loo xaglinayo waxaa ka mid ah mudaahanada yacni wax markaa diinta ka mida looga tanaasulaayo ayaa markaa ka mid ah anwaac badan bay leedahay anwaac badan ayay leedahay aayaadka qaarkood si caamay u diidayaan oo u reebayaan aayaadka qaarkoodna anwaacdii muwaalaadkay aayadiba nooc ka mida sheegaysaa maxabada ama jacaylka iyo mawadada aayaddan baa lagu sheegay aayado kale waxaa lagu reebay in la ateeco walaa tutic alkaafiriina walmunaafiqiin ha ateecin gaalada iyo munaafiqiinta walaa tutic kula xallaafin mahiin hammaazin mashaain binamiim waa reebis la reebaayo taacada la ateecayo walaa tutic man aghfalna qalbahu can dikrina taacada la ateeca ayaa la reebaya aayaadka qaarkood waxay reebayaan in saaxiib hoosaada laga dhigto laa tattakhiduu bitaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala ha ka dhiganina saaxiib hoosaadda ha ka dhiganina oo saaxiib hoosaada in laga dhigto ayaa la reebaya aayaadka qaar waxay reebayaan in xaggooda loo xagliyo oo loo iisho walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar ha u iilanina xaggooda marka gaalada in loo iisho iyo munaafiqiinta baa laynaga reebaya aayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan mudaahanada wadduu law tudhinu fayudhinuun marka anwaacda muwaalaadku waa fara badan tahay ahlucilmiga qaarkoodna ilaa labaatan nooc bay gaadhsiiyaan inkastoo ashyaada qaarkood tirinta marka muwaalaadka lagu tirinayo nadar ku sugan yahay amaba ashyaada qaarkood ay isguda geli karto marka waxaa hataa la reebay ashyaada dariicada iyo sababta u noqonaya muwaalaadka oo in ixtiraam ziyaada iyo tacdiim dheeraada la siiyo laa tabda'u alyahuuda waannasaara bisalaam ha ku bilaabina yuhuudda iyo kiristaanka salaam ha ku bilaabina yacni ixtiraamka ziyaadada la siina ayaa la diidaya waata uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiis macnihiisu yahay ilaahay wuxuu cadhoodaa in munaafiqa lagu yidhaahdo sayid oo laa taquulu lilmunaafiqi sayid munaafiqa ha ku odhanina sayid ha ku odhanina tacdiimkaa la weynaynaayo munaafiqii ayaa xadiisku diidaya ayaa xadiisku diidaya tashabuhii gaalada la shabahaayey anwaacda muwaalaadka ay culammadu ku tiriyeen waxaanu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiyaa yaga ayuu ka mid yahay yaga ayuu ka mid yahay sirta muslimiinta in gaalada loo gudbiyo oo gaalada wax loo basaaso yadana anwaacda muwaalaadkay ka mid tahay oo waa tii xaatib ibn abi baltaca markuu warqadda u qoray gaaladii quraysheed awalka suuratu lmumtaxina ay ku soo degtay laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa marka inay muwaalaad tahay oo sirta loo gudbinayo ee la siinayo gaalada noocyada muwaalaadka inay ka mid tahay ayay aayaddu ku caddahay axaadiista saxiixuna waxay ku caddahay sabab inuu ahaa yacni qisadaas saas yada ah ayaa markaa xadiiskuna ku cadiyay culammaduna waa ku kulmeen in sabab nuzuulkii aayaddu qisadaa inay ahayd almuhim muwaalaadka gaalada laga weli yeeshaa dhammaanteed wada kufri akbara ma aha ee sida ahlu sunnati waaljamaacati ay qabaan fiihi tafsiil ama fiiha tafsiil waxaa ku sugan tafsiil baa ku jira waxaa ka mida nooc kufri ah oo gaalnimadii weynayd ah iyo nooc ka sokeeya oo dembi kabiira ah oo aan milada bilkulliya lagaga baxaynin labada noocba waa ku jiraan labada noocba waa ku jiraan marka haddii gaalada looga weli yeesho ama loo jeclaado jacayl diintooda la jecel yahay daraaddii ama muwaafaqo kufrigooda lagu waafaqayo ama shay kufriya iyo gaalnimo a ah lagu waafaqo oo lagu ateeco lagu raaco ama muwaalaadka gaaladaba la xalaashado la banaystoo la yidhahdo xaaraanba ma aha xaaraanba ma aha la yidhaahdo waxay noqonaysaa kufri akbar bay noqonaysaa laakiin haddii shay gaalnimo ah waxa lagu ateecay aynay ahayn ay tahay wax duuna daalika ama jacaylka la jeclaaday aanu ahayn liajli diinihim in loo jeclaaday ee ashyaa kale iyo wax la mida marka ay tahay waxa loo jeclaaday ee eh, laakiin diintooda la necab yahay iyo kufrigooda iyo xumaantooda taa la necab yahay ah, in laga weli yeeshaa inay xaaraan tahayna la ogsoon yahay oo la aqoonsan yahay marka waxay noqonaysaa dembi kabiira ah bay noqonaysaa waxay noqonaysaa marka dembi kabiira oo weyn ayay noqonaysa sidaana ahlusunna waljamaaca tafsiilka noocaasa ayay arrinkooda ku istiqraaray oo ay ku sugan yihiin ahlu sunnuu ku kulansan yihiin waxaanu garan karraa xaatib ibn abi baltaca saxaabiga la yidhaahdo sirtii muslimiinta ayuu u gudbiye u qoray gaaladii quraysheed oo uu yidhi moxamed waa idin soo weerarayaa haddana waxa weeye arrinkaa looguma kufri xukmin oo miduu ku gaaloobo milladda kaga baxay ma noqon ee culammadu qaatibatan waxay qabaan dhammaantood inuu dembi kabiira ah ku dhacay waayo xasanaadkiisii baa u baaqi ahaa oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi markuu cumar bnu khadaab uu mooday oo u qaatay inuu xaatib gaaloobay ou ihi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq uu yidhi rasuulki ilaahay ow idaa aan munaafiqan qoorta ka jaree weliba riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan oo saxiixa fa inahu qad kafara wa dahara calayka acdaa'ak waa gaaloobay cadowgaagii buu soo taageeray oo u soo hiiliyey nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam inahu shahida badra ninkani wuxuu ka qayb galay dagaalkii beder dagaalkii beder buu ka qayb galay وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم maxaa ku garansiiye o ku ogeysiiyey cumarow inuu ilaahay reer beder qalbiyadooda taalacday oo uu ku yidhi waxaad doontaan sameeya waa idin dembi dhaafaye markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay inuu islaamnimadii ku sugan yahay xaatib waayo beder inuu ka qayb galay wa xasana min alxasanaat dadka lunsan qaarkood baa waxay yidhaahdeen xaatib ibnu abi baltaca waxa marka ay uga baaqatay in lagu gaalnimo xukmiyo laba shay waa midda koowaade xaaib wuxuu ka qayb galay beder mar hadduu beder ka qayb galay sababtaasaa ka baajisay gaalnimada marka maadaama maanta aynay jirin cid adduunyada joogta oo beder ka qayb gashay ruuxii ficilkii xaatib oo kale la yimaada gaalnimada waa lagu xukminayaa lagamana baajinayo waayo isagu beder kama qayb gelin ruuxa markaa hadda joogaa marka xaaladdii xaatib loogama qiyaasan karo waa midda labaade shubhada kale waxay yidhaahdeen markuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inahu qad sadaqakum oo nebigu xaaib buu wuxuu weydiiye o ku yidhi maa xamalaka calaa ma sanact maxaa kugu xambaaray oo kugu kallifay waxaad samaysay markaasuu yihi ya rasuul allah iguma kalifin raalli ahaansho aan gaalnimo ka raalli ahay iyo shaki aan diinta ka shakiyaayo iyo gaalnimo inaan doonaayo daraaddeed umurahaas umuurahaasoo dhamm igum xambaarin ha yeeshe waxaan ahaa nimaan quraysh ka dhalan nin reer yamaneed buu ahaa oo quraysh ku dhex nool nimaan quraysh ka dhalan baan ahaa saxaabadaada kale ee muhaajiriinta ah qaraabooyin bay quraysh ku leeyihiin qaraabadaas ayaa u ilaalinaysa maatadoodii iyo xoolahoodii anigu qaraabo i ilaalisa quraysh kuma lihi dabeedna waxaan is idhi yani markaa taa ha kuugu dhowraan oo xoolaha kuugu ilaaliyaan iyo maatada intaasaan uga jeedi laakiin shaki aan diinta ka shakisanahay iguma xambaarin raalli ahaansho aan gaalnimo ka raalli noqonayaana iguma xambaarin gaalow inaan doonayaana iguma kalifin markaasuu nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam inahu qad sadaqakum falaa taquluu canhu ilaa khayra run buu idiin sheegay ee khayr waxaan ahayn ha ka odhanina marka waxay yidhaahdeen asxaabu shubha inuu xaatib run sheegay nebiga waxyibaa loogu sheegay oo nebigu waxyii buu ku ogaaday sala allahu alayh wasalam maantana waxyi soo degayaa ma jiro oo waxyigi waa go-ay oo hore u go-ay waxyi maanta aynu ku kala ogaanno hadduu hebel cudur daarto oo uu ku cudur daarto arrinkii xaatib oo kale oo uu yidhaahdo adduunyan ama ku ilaashanayay ama wax la mida laakiin jacaylaan gaalnimo jecel yahay daraaddeed uma samayn iyo shaki aan diinta ka shakisanahay iyo doonis aan gaalnimo doonaayo uma samaynin mar haddaynaan runtiisa iyo beentiisa waxii ku kala garanaynin isagana mid walba halkiisaa loogu xukumaya hadduu ficilkii xaatib oo kale la yimaado gaalnimada loogu xukumaya labadaa shubho ayay markaa sheegeen laakiin labadaa shubhaba waa laba shubho oo baatila weyi shubhada koowaad ee ku saabsan gaalnimada waxaa u diiday inuu beder ka qayb galay beder inuu ka qayb galay miyay ficilkan ka horraysay mise waa ka dambaysay maya dhammaan waxaa la garanayaa inay ka horraysay oo qaybgalka beder laga qayb galay inay horraysay oo wakhtiga xaatib warqadda qoraya ee qisadan xaatib dhacaysaa waa sannadii sideedaad ee hijri hijriyada waa sannadii sideedaad ee hijrada bederna waxay dhacday sanadii labaad marka sanawaad dhowra ayaa qaybgalka beder ka horreeyey qisadan haddaba beder in laga qayb galay ma wax gaalnimada ka dambeeya maanicu noqonayaa oo hadduu ficlan la yimaado aan lagu gaalnimo xukminaynin waa xasano ka xoog badan kufri kasta iyo wax kasta oo lala yimaado jawaabteedu waxay tahay maya ee qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa culammaduna ku ijmaacsan tahay xasano kasta iimaan ha noqoto ama wixii ka sokeeye acmaala ha noqotee haddii gaalnimo ka dambayso inay gaalnimadu burinayso ha la yidhahdo ma isla markaasay burinaysaa mise bishardi lmawti bay ku burinaysaa culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin qur'aankuna waa sheegaya walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka wala min alkhaasiriin xasanaadkao dhan iyo acmaashoo dhan iyo iimaanku wuxuu ku burayaa inuu shirki ka dambeeyo oo gaalnima ka dambayso kufri akbar haddii lala yimaado camal oo dhan baa buraya walaw ashrakuu la xabita canhum ma kanuu yacmaluun culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin oo saa waa ku ijmaaceen saas aawadeed in la yidhaahdo qaybgalka beder laga qayb galay kufriga ka dambeeyey waxba yeeli maayo waa qowl baatila biijmaci alculamaa wa binasi alqur'aan waayo shuhuudu badrin waa xasana min alxasanaat xasanaadkao dhanna kufrigu waa buriyaa hadduu ka dambeeyo shubhada labaad oo ku saabsan nebigu wuxuu u yidhi sala allahu alayh wasalam run buu idiin sheegay waa inuu waxyi ku ogaaday buu sidaa u yidhi ee daahirka hadalkiisa inuu sidiisa u aqbalay uma odrhanin warkaasina waa waraan sax ahayn waayo ahlucilmigu waxay sheegeen sidaa khilaafkiisa oo imaamu shaafici raximah llah kitaabkiisa kitaab lum ama almabsuut la odhan jiro culamadii hore u yaqaaneen wakhtiyada dambena loo yaqaano alum loo yaqaano waxa uu ku sheegayaa qisadaa xaatib markuu sheego muwaalaadkana uu tilmaamo inaanay wada kufri akbara ahayn wuxuu tilmaamayaa muwaalaadka daahirka ah ee acmaasha ay dadku la imanayaan ee nooc muwaalaati ku jirto yani marka noocii weynaanshaha badnaa laga yimaado waxa ugu weyni waxa weeya waa ti xaatib sameeyey buu odhanaya shaafici baa odhanaya waayo amarka rasuulku sala allahu alayh wasalam basharka inta kale amarkooda waa ka wen sirta nebigee la gudbiyaana waa ka weyntahay cid kale oo bashar ah sirtooda in la gudbiyo oo la bixiyo marka arrinka uu sameeyey waxa uu ahaa arrin aad iyo aad u weyn bal wuxuu odhanaya acdam buu ka cabiraya haddana maca dalik nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu aqbalay hadalkiisii kumana mana gaalaysin oo ficilka noocaasa ama jasi in la sameeyo iyo wax la mid ah kabiiro ha ahaato dembi weyn ha ahaato cadiimo ah oo mid la fudaydinayo marnaba ma aha waayo dembi kabair min kabaa'ir dunuuba inay tahay culamadu waa isla ogolyihin waxayna isku khilaafaan culammadu ma loo di dili karaa cuquubo la ciqaabayo oo la tacsiiraayo ama dar'an lishari daaficitaan muslimiinta sharkiisa laga daafacayo ninka ninka muslimiinta basaasaya ee sirta muslimiinta gaalada u gudbinaya culammada fuqahadu waxay isku khilaafsan yihiin ma la dilayaa si dhibtiisa muslimiinta looga kaafiyo o looga daafaco mise ciqaab kalea lagu ciqaabayaa lama dilaayo a'imat lmadaahib baa isku khilaafay laakiin dhammaan haddana waxay isla ogol yihiin inaanu kufru riddo loo dilayn laakiin bacd alculamaa inay yidhahdeen waa la dilayaa waa jirtaa laakiin waxaa loo dilayaa bay leeyihiin waa cuquubo iyo dar'an lishari dhibtiisa in muslimiinta laga daafacayo iyo ciqaabsaa lagu ciqaabayo yacni muslim la ciqaabayo inuu yahay ahlulkabiira ah bay ka dhigayaan culamada qaarkood culamada qaarna waxay leeyiin ciqaabaad kale hala mariyo laakiin lama dilaayo afarta madhabood baa ku qaybsamoo lababa gees bay martay marka waa dembi weyn marka wuxuu odhanayaa arrinka in la sameeyaa shaafici laysa bikufrin bayin gaalnimo cad maaha waxayna gaalnimo cad u ahayn xadiiskaa xaatib buu keenaya xadiiskaa xaatib markuu keeno ayuu dabeedna ka hadlayaa markaasuu wuxuu odhanayaa haddii la yidhaahdo wuxuu nebigu u gaalaysiin waayey waxyi buu ku ogaaday inuu run sheegaayo dabeedna markaa sheikhu taana waa burinayaa oo wuxuu odhanayaa taasi mid saxa ma aha ee nebigu daahirka hadalkiisu aqbalay haddii ogaanshaha uu waxyi ku ogaaday keliya arrinkan ugu xukumaayo munaafiqiintaba nebigu waa ogaa buu shaafici odhanayaa inay been sheegayaan oo uurka gaalnimo ku haystaan haddana yacni ma laynin marka ogaalka uu waxyu ku ogaaday hadday xaatib ka baajisay gaalnimadii oo dhiiggiisa taa lagu dhowray waxa qaacidadu keensan lahayd munaafiqiintana inuu nebigu dhiiggooda daadiyo maadaama uu waxyi ku ogaa in gaalnimo ay qarsanayaan urka ku haystaan mar haddaanu munaafiqiintiiba nebigu sala allahu alayh wasalam ogaalka uu waxyu ku ogaaday sabab dhiiggooda bannaynaysa aanu dhiiggoodii ku bannaysanoo ku laynin waxay ku tusinaysaa waxa uu ku baajiyey xaatib in dhiiggiisa la daadiyo inaynay ahayn ogaaluu waxyu ku ogaaday inuu baatinka ka run sheegaayo ee ay tahay inuu daahirka hadalkiisa aqbalay marka mid walba daahirka hadalka ayuu aqbalay oo munaafiqiina iimaan buu muujisanayaa haddii hadal ka soo baxana markiiba toobad buu muujisanayaa waxaanu markaa odhanayaa waxa weeye yacni markaa waa shahaadanayaa waxaanu odhanayaa waxaas waxyaalaha qaarkood waa dafirayaa ashyaada qaarkoodna yacni waxa weeye toobadkeen buu markaa muujisanaya marka daahirka hadalkooda la aqbalay marka halkaa waxaa sugnaatay qolo walba in lagula macaamilay bidaahirii xaalihim xaalkooda waxa ka muuqda saas iyadaa buu imaamu shaafici sheegaya marka maslaga ku saabsan ama dariiqa ku saabsan in la yidhaahdo ogaaluu waxyi ku ogaaday buu nebigu ku baajiyey yacni markaa dhiigga xaatib in la daadiyo ama gaalnimo uga baajiyey waa waraan sax ahayd waayo hadduu waxyu ku ogaaday muxuu u weydiinayaa maa xamalaka calaa maa sanact su-aasha la weydiinayo su-aasha uu weydiinayo nebigu sala allahu alayh wasalam oo marku uu xaatib ka jawaabayna uu yidhi run buu idiin sheegee yacni ha ka odhanina khayr mooyaane wax kale waxay daahir ku tahay inuu hadalkooda hadalkiisa aqbalay oo daahirka xaalkiisa kula macaamilay axkaamta adduunyadana sideedaba dawaahirta lagu dhaqmaa axkaamu dunya cala dawaahir imaam waxa uh, waxau odhanayaa kitaabkiisa muwaafaqaadka dadka in dawaahirtooda lagula dhaqmaa waxa weeye waa qaacido qaciya oo qawaacidda qaciga shareecada ka mid a ah. alimaam nawowi wuxuu odhanayaa yacnii in dadka daahirka xaalkooda iyo waxay muujistaan in lagula dhaqmo taa lagu xukumaa waa asal usuusha shareecada ka mida ah sharaxa saxiix muslim buu ku odhanaya axaadiis fara badan baa soo aroorto mawduucaa sheegaysa oo saraa'irtooda in dadka ilaahay loo daynaayo daahirka xaalkoodana lagula macaamilayo markii saxaabada qaarkood ay nebiga ku yidhaahdeen sala allahu alayh wasalam hebel waa munaafiq wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam alaysa yatashahad miyaanu ashahaadanay qaaluu bala haa bay yidhahdeen waa ashahaadanaya qaala alaysa yusalli miyaanu tukanayn qaaluu bala qaala ulaa'ika aladiina nahaani illaahu can qatlihim kuwaasi waa kuwa ilaahay iga reebay dilkooda maxaa laga reebay daahirka waxay muujinsanayaan daahirkaasaa lagula dhaqmaya xadiis kale waa kii sheegayey weliba xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa markay e, yidhaahdeen e, bala ay yidhaahdeen weliba markuu ay lagu yii alaysa yatashahad markuu yidhi qaaluu bala walaa shahaadata lahu waa shahaadanaya lakin shahaada uma guntano shahaado ma leh miyaanu tukanayn ha waa tukanaya lakin salaad ma leh markaasuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam kuwaasi waa kuwa ilahay iga reebay dilkooda xadiis kale wuxuu sheegayaa inii lam uumar an anqiba can quluubi nnaasi walaa ashuqa butuunahum layma farin dadka markaa uurkooda inaan baadhbaadho ama qalbiyadooda jeexo layma farin bimacnaa dawaahirtaa dadka lagula dhaqmaya xadiiskiina wuxuu tilmaamayaa umirtu an uqaatila annaasa xataa yaqulu la ilaha illa allah wa fi riwaaya xata yashhadu an la ilaha illa اllah wa ana muxamada rasulu اllah wa yuqimu الصalaata wa yu'tu الzaka faida facaluu dalika faqad casamuu mini dima'ahum wa amwaalahum wa xisaabuhum cala اllahi tacala marka bawaatintu ilahay bay u taallaa dadka dawaahirtaa lagula dhaqmaa waana qaacido qaطciya culammaduna ku kulansan yihiin marka sidaas aawadeed yacni xaatib waxa kufriga looga baajiyey ma ahayn inuu waxii nebigu ku ogaaday baatinka waxa uu sheegayaa inuu baatinkiisa ku sugan tahay laakiin wuxuu kufriga uga baajiyey qabuul uu hadalkiisu muujistay ka aqbalaayo halkaana waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu ficilka xaatib oo kale la yimaado laakiin wuxuu ula yimi ay tahay siduu xaatib ula yimi oo aynay ahayn yacni sidaa uu xaatibba yidhi yani ma facaltu dalika irtidaada minii walaa shakan minii walaa ridan bilkufri markuu sidaa leeyahay sidaasoo kale hadduu ruuxa ay ka tahay oo uu sidaasoo kale sheegto inuu waxa weeye yani kufrigii uu ka baaqanayo ayaa markaa xadiiskiiyo daliilku ku cad yahay culamaduna ku kulansan yihin culamaau ahli sunnati waljamaaca waa isku waafaqsan yihin marka masalada muwaalaadka saasaa tafsiil ugu sugan yahay ahlucilmiguna ugu kulansan yihiin yani tafsiilkaasina uu gelayaa culamo badanna ay saa sheegeen kutubu tafaasiil iyo kutub اlictiqaad yani nooc walba waa ku taallaa tafsiilka masaa'isha ku saabsan mawaadiic kalena kollay nuquulaad baynu ku soo naqlinay aynu mawduucana tawdiix intaa ka sii badan kusii caddayno masalo labaad aynu tilmaamaynaa waxay tahay dadka qaarkood waxay yidhaahdaan gaalada jacaylka la jeclaanayo waxaa laynoo diidayaa inaynu jeclaanno gaalada inala dagaalamaysa oo guryaheenna inaga saaraysa laakiin kuwaan inala dagaalamaynin guryaheennana inaga saaraynin inaynu jeclaanno laynoo diidi maayo qaar baa sidaa yidhi xataa rag ducaad loo yaqaanoo waaweyn baa sidaas markaa waxa kutubaha qaarkood ama rasaa'isha qaarkood ku qoray laakiin warka noocaasi waa war baatila gaaloo dhan in la necbaado oo diiniyan loo necbaadaa waajiba tafsiilka ay la yimaadeenna waa mid aan saxahay waxay u daliishadeen qolyaha qowlkaa qaldan sheegay aayatulmumtaxina laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatilukum fi اddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim aayaddaas aayaddaasay u deliishadeen oo waxay yidhahdeen biriga iyo cadaaladda loo samaynayaa waxay tilmaamaysaa in la jeclaanayo lakin waa qowl baila waayo samafalka cid loo sameeyaa ama in loo cadaalad sameeyaa in la jecel yahay sheegi mayso aayaddana lama odhan an tuxibuuhum iyo an tawaduuhum lama odhan inaad jeclaataan ee waxa le an tabaruuhum iyadoo cidi la necab yahaa dhici karta haddana in markaa ixsaan loo sameeyo loo samafalo ama in loo cadaalad sameeyo nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam awhaqu cura aliimaani alxubu fi llahi walbuqdu fi llah guntimaha iimaanka waxa ugu adag in ilaahay dartii wax loo jeclaado ilaahay dartina wax loo necbaado cidda ilaahay dartii loo necbaanaya waa cid waxa weeye daacada ilaahay ka tagtay oo ilahay iyo rasuulkiisa la colowday ama yani markaa la timi cisyaanun duuna cisyaan sida markaa waxa weeye ahlulbidaca ama ahlulfisqiga yaga laftoodu waxay leeyihiin qayb nacayba qayb nacayba ayay yaga laftoodu leeyihiin oo culamada qaarkood aayaddan waa u daliishadeen ahlubidaca iyo ahlufisqiga laftoodu kuwa macaasida iyo xumaanta iyo bidcooyinka u saaxiibka ahi inay nasiib ku leeyihiin oo in la necbaado waciidkan oo ah markaa waxa weeye diidista la reebaayo oo laynaga reebaayo reebista laynaga reebaayo in la jeclaado nasiib bay ku leeyihiin oo waxaa lagu necbaanayaa bidcada iyo fisqiga ay la imanayaan baa lagu necbaanaya walow asalka iimaanka u sugan haba haba lagu jeclaade yani waxa weeye saas yadaabay marka culamadu ay markaa tilmaamaan oo waxay yidhahdaan kulu aayati naزlat fi lkufaari fainaha tajuru bidayliha calى cusaati اlmuslimiin almuhim waxaynu ujeednaa alxubu fi اllahi wاlbugdu fi اllah cidda daacada ilahay ku xun ama cidda gaalowday in la necbaadaa iimaankay ka midta gaaladuna walow muslimiintaba yaynay la dagaalamine dee kufri bay la yimaadeen kufrigaa daraaddii baa loo nacaya waa in gaalnimadaa daraaddii loo nacaa gaalnimadaa daraaddeed waa in loo nacaa saas yadaa wey aayaddanna waa caamoo lama kala reebin kii mu'miniinta la dagaalama guryaha ka saari iyo kaan ka saarin yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasuulah lama kala reebin saasay aayadduna caam ugu tahay ibraahim iyo mu'miniintii ibraahim wehelisay ilaahay wuxuu inoo sheegay in lagu daydo waxyaalaha lagaga dayanayana waxaa ka mid a ah. baraa'ada ay ka beri noqdeen gaalada wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxda lama odhan xataa tusaalimuuna lama odhan colaad baa dhexdeenna iyo nacayb baa ka daahiray ilaa aad nala nabdaysaan ee maxaa la yidhi ilaa aad ka rumaynaysaan ilaahay keligii oo tawxiid la imanaysaan marka haayada jacayl ku iman karaa waa maxay xataa tu'minuu billahi wa rasuulih xataa tu'minuu billahi waxda xataa tu'minuu billahi waxda haayada ay ku xidhan tahay jacaylku waa taas masaladii ku saabsanayd khaybar qisadaasaan ku khatimayaa muslimiintu markay khaybar furatay nimankii yuhuudda ahaa waxaa lagu yidhi beeraha khaybar ee timirta ah idinku beera oo ka shaqeeya wixii ka soo baxa nusow nus bay inoo tahay oo inoo kala baran tahay idinkuna beeroo ka shaqeeya waxaana gacanta ku haynaysaan ilaa markaanu doonno saasaa lagula ballamay tibirtu markay bislaato haddii yuhuudda iyaga loo xil saartoo la yidhaahdo maxaa ka soo go'ay intay khabeeyaan oo qariyaan oo wax yar soo reebeen intaa yarbaa ka soo go'day odhanayaan weli intaan timirta la jarin laakiin waktigii ay bislaanaysay la goyn lahaa soo dhowdahay ayaa cid markaa timirta taqaanoo qiyaasi taqaanaa loo soo diraayey si ay markaa timirta geedtimireedyada saaran ee la goyn doono ay u qiyaasaan oo markay qiyaasaan dabeedna taa loogu xisaabtamo oo la yidhaahdo timirta markaa ka baxday qiyaasteedu waa intaa marka intaasaan hordhow idinka rabnaa cabdullahi ibna rawaaxa loo soo diray oo nebigu usoo diray sala allahu alay wasalam cabdullahi ibnu rawaaxa ayaa loo soo diray suu timirtaa usoo qiyaaso markaasuu cabdullahi ibnu rawaaxa timirtii dhex maray gee timireedkii buu gees markaa walba u maray mid walba waxa saaran buu eegay waa qiyaasay waa ku soo urureen iyagoo isle muxuu odhan doonaa markaasuu wuxuu uhi yuhuudey khalqiga ilaahay abuuray adduunyada idinkaan idinku necbahay buuri idinka ayaan idinku necbahay cabdullahi ibnu rawaxa odhanaya ha yeeshe anoo sidaa idinku neceb khalqiga ilaahay abuuray taasi igu kalifi mayso inaan idin cadaalad samayn waayo oo waxaan jirin aan korka idinka saaro timirta dhirtaa ha saar bimacnaa waxa weeye anoo sidaa idiin neceb haddana cadaalad baan idiin samaynayaayo jawr iyo dulmi idinkuma samaynayo timirta dhirtaa saarani qadarkeedu waa intaa iyo intaa kamana badna kamana yaraa yuhuuddii waa hadleen wayna farxeen waxay yidhaahdeen caddaaladdaasi waa waxa adduunyadu ku qunto weeye ee cirkiiyo dhulku way ku taagan yihiin sidaa aad sheegtayna waa dhab oo timirtu qiyaasta aad ku sheegtay way tahay hadda u fiirsa marka waxa hadalka yacni waxa weye cabdullahi ibnu rawaxa uu cabiraayo halka niman mashhuuriinoo waaweyn oo culamo loo yaqaano musanafaad badan iyo kutub badan alifay oo caalamka iyo adduunyada laga yaqaana ay leeyihiin gaalada kuwaan inala dagaalamin inaynu jeclaano shareecadu inoo diidi mayso aayatulmumtaxina u daliila ya marka waxaa weeye calaa kulli xaal nusuustii adiladu waxay tilmaamaysaa gaalo oo dhan in la necbaado ka inala dagaalamo iyo kaan inala dagaalamin mid walba laakiin in loo samafalo ama ixsaan qaar gaalada ka mida loo sameeya ma keensanayso in la jeclaado wallahu aclam subxaanaka allahuma wbixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk